بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay fi ljinaayati min itnayn wamaa yudkaru macahaa laba qof inay waxyeeladu ka dhacdo oy qof u geystaan iyo wixii lala sheegi doono wujida idaa wujida haddii laga helo min shaksayni laba qof haddii xaggooda laga helo macan wada jir ficlaani laba ficil oo mushiqaani ruuxdii bixinaya mudafifaani oo dedejinaya ruuxda bixitaankeeda wadalika miaal ka xazin sida qoorgoyn weeye waqadin dhexgoyn weeye dhexda oo qofkii laga jaro laga gooyo aw amase laa ay hayru mudafifayn labadan ficil laba ficil oo ruuxii dedejiya ma aha wadalika miaal ka qaci cudwayni laba xubnood oo la jaro weeye faqaatilaani labadaa qof waa laba qofood qaatilayn ah qisaastia marka ku waajibaysa wuxuu ku yidhi laba qof ay isku mar waxyeello geystaan eh, oy qof hal mar ku kulmaan dilkiisa labadaa ficilay geysteenna waxaa weeye laba ficilo naftii dadejinaya bixitaankeeda oo mid walba hadduu la keli noqon lahaa ruuxda ka jari lahaa qofkii tusaale ahaan saga mualif kuu tusaaleeyey eh, midib qoortuu ka jaray midna dhexduu ka gooyey ka xazin wa qacin midna qoortuu ka gooyey midna dhexdu ka gooy waxa weeye labada qof waa qaatilayn ama ma ahee labada ficil mudafifayn ma aha yani ruuxda way bixinayaan ama waa laga yaaba qofka inuu dhinto laakiin ma dadejinayaan ruuxda bixitaankeeda ka qaci cudwayn laba xubnood ayay isku mar jareen midna gacan ka jaray midna lug ka jaray dabeetna qofkii bisiraaya ayuu u dhintay oo dhaawacii naftii u tallaaba sidiibuu ku dhintay uu dhaawac dhintay faqaatilaan labada qof ee qofka iskugu tegey labadaba waa qaatilayn waa laga qisaasayaa wujida idaa wujida haddii laga helo min shakhsayni laba qof macan wada jir ficlaani laba ficil oo musiiqaani ruuxdii bixinaya mudafifaani oo dadejinaya bixitaankeeda wadalika miaalka xasin sida qoorgoyn weeye waqadin dhexgoyn weeye aw maselaa labada ficil laba ficiloo mudafifayna ma aha wadalika miaalka qaطci cudwayni laba xubnood goyntood weeye faqaatilaani labadaa qof waa laba qof oo qofkii dilay qisaas baa ku waajibaysa markaa hadday mag noqotona magtii waxa weeye waa loo qaybinaya wain anhaahu haddii uu gaadhsiiyo ee qofkii rajulun mid wuxuu gaadhsiiyey ilaa xarakati madbuuxin mid la gowracay dhaqdhaqaaqii buu gaadhsiiyey wadalika musawarun kaana waxaa lagu suureeyey bian lam yabqa inuusan hadhinba ibsaarun aragti wa nudqun hadal wa xarakatu ikhtiyaarin iyo doorasho dhaqdhaqaaqe uma dabeetana jana aakharu ku kalaa waxyeelladii u geystay falwalu kan hore qaatilun kii wax dila weeye wayucazar waa la edbinayaa waa la tacsiirinayaa aani kii labaad wuxuu ku yidhi haddii laba nin ay qof iskugu tagaan oo midkoodba marka hore gacanta la horreeyey dabeetana qofkii waxyeeladii u geystay iyo nabarku u geystay ayaa qofkii wuxuu gaadhsiiyey xarakata madbuux sida mid la gowracay dhaqdhaqaaqii oo kale oo taasi maxaa lagu suuraysanayaa xarakatu madbuuxo qofku markii dee naf quman ba ku jirin oo waxa wey naf yaroo irriq ay ku jirto oo taa maxaa lagu suuraysanayaa qofkii aragti oo ma indhihiisa wax kuma arkayo awooddii aragtidaa tagtay hadalkii baa ka tegey dhaqdhaqaaq ikhtiyaara ma samayn karo xarakaadka xataa uu samaynaya waa qof dee iska firiq dhabanaya weeye ee dhaqdhaqaaq u qasdaya ma aha dabeetana markuu halkaa gaadhsiiyey ayaa kii labaad ayaa haddana nabar labaad u geystay kii hore ee xarakatu madbuux gaadhsiiyey ayaa qofkan dilay kaasaa laga qisaasaya kan dambena ee jinaayada labaad u geystayna kaasina waa yacni qof meyd ah ayuu ku xadgudbay hala tacziiri wayucazaru aani ka labaadna waa la tacziirinaya maxaa yeele wuxuu ku xadgudbay xurmadii meydka qofkan mar hadduu xaragatu madbuux gaaray qof dhintay wuu la mid yahay kaa labaad haddaba dhaawac u geystay maaha macnaheeda inuu dilay ama israaciye naftii la dhihi mahaye waxa weeye qof meyd ah ayuu ku xadgudbay qof meyda qofkii wa ku xadgudbaa oo dilaa ama garaacaana waxa weye waa qof caasi ah sidaa darteed waa la tacsiirinaya wuxuu hi wain anhaahu qofkii hadduu gaadhsiiyo rajulun nin ilaa xarakati madbuuxin mid la gowrac dhaqdhaqaaqi bian lam yabqa waxaaban hadhinba ibsaarun aragti wa nudqun hadal wa xarakatu ikhtiyaarin doorasho dhaqdhaqaaqeed uma dabeetana janaa waxaa jinaayo geystay aakharu mid kale falwalu kii hore ayaa qaatilun kii dilay ah wayucazaru waa la tacsiirinayaa aani ka labaad wain jana aani kii labaad haddii waxyeellada uu geysto qabla اlinhaai intaan la gaarsiinin qofkii ilayhaa xarakatu madbuuxi dhaqdhaqaaqii kii la gowracay intuusan gaarsiinin kii hore ayuu kii labaad jinaayadii geystay fandur eeg indafafa haddii uu dedejiyo kan labaadi wadalika miaal ka xazin sida qoorta inuu ka gooyo weeye bacda jurxin markii nabar loo geystay kadib faani kadaba ayaa qaatilun kii dilay ah wacala awali kii horena waxaa ku waajibaya qisaasulcudwi xubintaa uu ka gooyey qisaasteedii aw amase maalun xoole ayaa ku waajibaya bixasabi alxaali kolba xaalku siduu yahay wa ilaa haddii kale oo waxa weye ka labaad uusan dedejinin kii hore markii uu nabarka u geystay kadib oo dhaawac dedejinaya uusan u geysanin faqaatilaani labadoodaba waa qaatilayn wuxuu ku yidhi labadii ee qofka iskugu tegey haddii kii hore uu nabarka u geysto laakiin uusan gaadhsiinin xarakata madbuux asagoo xarakata madbuuxaan gaadhsiinin oo nabar u geystay maalan xooyin buuba ka jaray ayuu kii labaadna waxa weeye nabar u geystay waan eegaynaa kan dambe nabarkaa u geystay maa mudafif baa qofka naftiisa miyuu dadejinaya qofkii markii miyuu dhimanaya mise ma dhimanayo yahay mudafif sida maalan kale kii hore ayaa gacanta ka gooyey ama xubin buu ka jaray kii labaadna qoortuu ka gooyeyba laa shaka qorgoyntu inay tahay mudafif marka kan dambe ayaa qaatil ah kan dambe ayaa qaatil ah kii horena isna xubin buu ka jaray maxaa lagu samaynayaa xubintii uu ka gooyey ayaa laga qisaasayaa haddii uu camdi oo gooyey haddii uusan camdi oo geyninna waxaa weeye xoole ayaa waajibaya waa markan uu ku leeyahay fa cala alawali wa cala alawali qisaasu lcudwi aw maalun marka qisaasu cudwi u leyahin waa haddii uu xubintii kas oo gooyey markuu maal waajibayna hadduu yahay shibu camdi ama aa uu yahay wey markaas ayaa magtii laga qaadaya xubintaas waa haddii kan dambe uu mudafif ahaa haddii kan dambe uusan mudafif ahayn ka waran oo midna uu gacantii halkaa ka jaray halkaa waxaa weeye cumacumta ah kan dambena uu ka jaray shiqilka ama midna uu waxa weye gacanta ka gooyey midna gacanta kale u ka gooyey labaduba waa qaatileen hadduu bistiraayo ku dhinto labaduba waa qaatileen waa iskuu tageen qofkii labaduba waa isla dileen haba kala horeeyaan waaya wuxuu ihi wainjana ani kii labaad hadduu jinaayada geysto qabla linhaai intaan la gaadhsiin ilayha xarakat madbuux qofkii waxa weye waxyeelada loo geysta haddaan waxawey kii hore uusan u gaadhsiin xarakat madbuux fain dafafa hadduu dadejiyo kan dambe kaxasin sida goyn qoortu ka gooye weye bacda jurxi markii nabar loo geysta kadib faaani ka labaad ayaa qaatilun kii dilay ah wa cala alawal kii horena waxaa ku waajibaya qisaas alcudwi xubinta qisaasteeda aw maalun ama xoole ayaa ku waajibaya bixasabi alxaali xaalkool basuu yahay wa ilaa haddii kale kan dambe uusan waxa weeye nabarkiisu usan dadejinaynin faqaatilaan labadoodu waxa weye laba qaatil weeye walow qatala hadduu dilo mariidan mid xanuunsan oo fi nasci ku sugan ruux siibiddii macnaha markii ruuxda laga siibaya ayuu qofkan nabar u geystay oo uu dilay sakaraadka mudka qof ku sugan buu dilay walaal cayshu noloshiisa inay tahay cayshu madbuuxin mid la gowracay noloshiisa oo kale wajaba alqisaasu qisaas ayaa waajibtay qof baa qof xanuunsan oo waxa weeye yacni geeri ku dhow oo ruuxsiibiddii ku sugan sakaraatulmowd ku sugan ayuuba dilay oo israaciyey waxa wey qisas baa ku waajibaysa maxay qisasta ugu waajibaysaa qofkan iskaraatumaydbu bu ku sugnaaye maxaa yeelay laga yaabo qofkan inuu noolaada dhici karto imisaa la mooday dhimanayaan oo sakaraadkay ku sugayaan haddana ilaahay uu nooleeyey ta la oo laga sabray oo la mooday inay ka gurmayso haddana la arkay qofkii oo iska noolaaday marka qofkan yacni waxa wey marba hadduu qofkii ku xadgudbay oo qudha ka jaray waa w waa loo isaasay maa waxaa dhici kartaba inuu he noolaadaa dhici karta walow qatl haduu dila mariida mid xanuunsana fi nasci sibidii ku sugan walxaal cayshu noloshiisa inay tahay caysh madbuuxi mid la gowraca noloshiisa oo kale wajaba waxaa waajibaya dilitaankiisa waa ku waajibaya alqisaas qisaas baa ku waajibaysa faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fii arkaan alqisaas qisaasta arkaanteeda iyo rukni kasta shuruuddiisa horta qisaastu arkaan bay leedahay arkaanteedu waa saddex atli iyo qaatil iyo qatiil atli waa ficilkii dilka ahaa qaatilna waa kii wax dilay ee dilka geystay qatiilna waa kii la dilay saddexdaa runi bay leedahay mid kastana shuruud buu leeyahay amaa shuruudda qatliga hore noo soo dhaaftay oo waxa weye inuu yahay camdan kas inuu yahay cudwaanan xadgudubna uu yahay camdi inuu yahay ulman xadgudubna qofkan uu ku dilayo amaa shuruudda qatiilka iyo qaatilka halkanuu noogu sheegi doonaa mualifka sidoo kale mualifka wuxuu ku xusi doonaa fasalkan haddii uu qof dilo asagoo u malaynaya inuu xaalad ku sugan yahay dabeetana ay soo caddaato xaaladaas lidkeed inuusan xaaladaaba ahayn uu malaynaya xaaladdu mooday inuusan ahayn ay soo caddaatay maxaa ka laazimaya marka tan dambe ee ismoodsiinta ah ayuu ku bilaabay mualifka wuxuu yidhi atala idaa atala ah hadduu dilo musliman qof muslim ah danna uu u maleeyo kufrahu gaalnimadiisa bidaari lxarbi daartii gaalada ayuu ku dilay laa qisaasa qisaasi ma jirto wakadaa saasoo kale laa diyata diye ma jirto fi adhari muctamad haddaan qaban oomase bidaari lislaami daartii islaamka ayuu ku dilay wajabaa way waajibayaan labaduba wa fi lqisaasi qisaasta waxa ku sugan qowlun qowl ayaa ku sugan dhahaya waxa weeye qisaastii ma waajibayso wuxuu ku yidhi haddii uu qof muslima uu dilo oo ku dilo bidaari اlxarb waddanka gaaladu ku dilay weliba waddan gaalo oo dagaal u naga dhexeeyo daarilxarb waa waddanka gaalada ee weliba dagaal u naga dhexeeyo wax cahdi wax ammaan uusan naga dhexayn ayuu qof muslima ku dilay muxuu moodayey inuu gaal yahay buu moodayey danna kufrahu gaalnimo ayuu u oo muxuu u maleeyey tusaale ahaan wuxuuba aalihadooda weynaynaya ama wuxuu arkay asagoo dharkii gaalada xidhan markaa qofkan gaal buu umaleyay saasuu ku dilay waaya wax qisaas horta waajibaysa ma jirto jazman yani taasi khilaaf kama taagno maxaa yeele qofkan cudurdaar daahir u haystaa sidoo kale wax diye ah ama mag ah oo ka waajibaysana ma jirto sida adharka ah weliba tan magtaa khilaaf baa ku jira sida adharka laakiin mag ma waajibayso maxaa yeele qofkan muslimka ah ayaa xurmada naftiisii riday markii uu ku nagaaday waddan gaalo oo dagaal uu naga dhexeeyo asagaa urmadii naftiisii markaa riday khilaaf alahar wuxuu leey maya mag baa waajibaysa maxaa yeele magtu waxay ku sugnaataa maca shubha amaa kafaarada soo maaha kafaaradu way waajibaysaa suu ilahay ba qur'anka inoogu tilmaamay fain kaana min qawmin caduwin lakum wahuwa muminuun fataxriiru raqabatin ayuu ilaha yidhi min qawmin ay fii qowmin hadduu qofkan ku sugan yahay qowm qowmkaasoo cadow idin ah muminna uu yahay raqabo ha la xoreeyu ilaha yidhi waa kafaarade marka aara ka waajibaysa laakiin mag iyo qisaastooda kama waajibayaan waa haddii daarulxarbi qofka muslimka ah ee gaalka la mooday uu ku sugnaa haddii laakiin daarulislaam uu ku sugnaa ka waran qofkanna qof muslima ah oo daarulislaam ku sugan ayuu gaal mooday lebiskii gaaladu ku arkay dabeetana wuu bedeleyba labadiiba way waajibayaan qisaastii iyo magtiiba yani qisaastii magtu mar ma wada waajibayaan midkood baa waajibaya laga wadaa al sariirbedel baa waajibaysa iaasta hadii la cafiyo ayay mag waajibaysa saasa laga wadaa ee labadaba mar ma wada waajibayaan isaas iyo mag mar ma wada sugnaanayaan oo maxaa qofkan lagu waajibiyey maxaa yeelay qofkan muslimka ee daarulislaam ku sugan waxaa daahirkiisu yahay inuu muslim yahay oo macsuum yahay marka qofkaa sidaa ku degdegay walaa cibrata bidanni lbayini khata'uhu wax ka soo qaad male malo oo waxa wey gefkiisa u soo codaaday wa fi lqisaasi qawlu qowlba wuxuu leeya maye yaynan ka qisaasin qofkan qof muslim oo daar islaam jooga mooda inuu gaariyo saa ku dilay qisaastiisa ka waajibin maxaa yeeley qofkan asagaan xurmada naftiisii riday markii uu dharkii gaalada uu soo xidhay oo gaalo isku ekeysiiyey asagaa xurmada naftiisii riday sidaa darteed qisaastiisana waajibin ee mag un ha waajibto qowl baa saa qaba lakiin qowlka xooga badan waxa way qisaastii mag labada waajibayaan wuxuu idhi atala idaa qatala hadduu dilo musliman qof muslima muslimkaasoo danna uu maleeyo kufra gaalnimadiisa bidaari alxarb daaralxarbi ayuu ku dilay daartii xarbiga waa waddanka gaalada ee dagaalku naga dhexeeyo ayuu ku dilay laa qisaasa qisaas lagu yeelan maayo qofkaa dilay qofkaa muslimka ah walaa kadaa sidaasoo kale laa diyata diya ma waajibayso fi ladhar aw mase bidaari islaam daarta islaamka qof muslima oo uu gaalmooda ku dilay wajabaa qisaastii iyo magtiiba way waajibayaan oo fi lqisaasi qisaastii kan dambe qowlan qowl baa ku sugan dhahaya waxa weeye qisaasi waajibi mayso aw amase atala wuxuu dilay man qof cahidahu uu ku ogaa murtadan inuu murtad yahay aw amase dimiyan inuu dimi yahay uu ku ogaa aw amase cabdan adoon uu ku ogaa aw amase danna uu u maleeyey qaatil abihi dilay fabaana waxaa soo caddaatay khilaafu taa lidkeedaa soo caddaatay inuusan murtad ahayn ee uu muslim yahay ama inuusan dimi ahayn muslim yahay ama inuu addoon ahayn xor u yahay ama inuusan kii aabihii dilay uusan ahayn falmadhabu madhabku waxa weye wujuubu lqisaas qisaas qof baa wuxuu dilay qof murtad ah qof uu ku ogaa inuu murtad yahay qof uu ku ogaa inuu he murtad yahay oo soo islaamay islaamnimadii waxa weye ku soo laabtay ayuu dilay isagun muun ogeyn inuu soo laabtay ama qof uu ku ogaa inuu dimi yahay oo soo islaamay isagoon ogeyn ayuu dilay ama qof uu u inuu yahay adoon oo addoonnimo ku ogaa dabeetana ay soo cadaatay inuu xoroobayba oo xor u yahay ama qof uu u malaynay inuu aabbihii dilay ayuu dilay waxaana soo caddaatay inuusan ahayn kii dilay intanba lidkeedaa soo caddaatay maxaa markaa xukunku noqonaya qofkan qisaas baa ku waajibaysa maxaa yeelay wuxuu la yimid qisaasta keenaysay dil camdi ah oo badheer ah ayuu la malahan uu malayna waxa weeye uma banaynayso inuu qofkii uu dilo oo dhiiggiisa bannaysto markaa qofkan waxaa lagu yeelanayaa qisaas ayaa lagu yeelanayaa walaa cibraa bian bayin aa waa kii qaacidada ahayd wuxuu ihi aw qatala wuxuu dilay man qof cahida uu ku ogaa murtadan murtada mise dimiyan dimi ku ogaa mise cabdin adoon uu ku ogaa mise danahu u maleeyay qaatil abihi kii aabihii dilay fabaana waxaa soo caddaatay khilaafu inta aan soo sheegnay lidkeeda soo caddaatay oo kii murtadka ahaa inuu muslim yaha soo caddaatay kii dimigahan saasoo kale kii addoonka aha inuu xor yahay kii aabihii uu maleynay inuu dilay ama uu eh, ka filayay inuu aabihii dilay waxaa soo caddaatay aabihiiba inuusan dilin madhabu madhabku waa wey wujuub qisaas qisaas inay waajibayso walow daraba haddii uu garaaco mariidan mid xanuunsan midkaa xanuunsanoo jahila uusan ogeyn maradahu xanuunkiisa darban garaacid buu garaacay garaacaasoo yaqtulu dilaya almariida qofka xanuunsan wajaba waxaa waajibaya alqisaasu qisaas baa waajibaysa wa qiila waxaa la yidhi laa qisaasi waajibi mayso qof xanuunsan buu iskaga dhuftay ul qofkan xanuunsan muusan ogeyn inuu xanuunsan yahay dabeetna ushiibu u dhintay qofka marka horeba sakaraad buba isagaaba iska tabadaraa ushii markuu ku garaacay ayuu u dhintay qofka caafimaadka qabana ushan ama garaacan oo kale oma dhinta sida caadiga ah laakiin qofka xanuunsan ma xamili karo awooddaas ma leh laakiin qofkan dilaya qofkaa xanuunsan muusan ogeyn xanuunkiisa qisaas baa waajibaysa sababtoo ah jahligiisan ma banaynayo inuu qofkan dilo jahligiisa ma banaynayo afwan jahligiisa oo ma banaynayo inuu garaaco qofkan inaadan ogeyn yani waxa weeye inuu xanuunsan yahay ku banayn mayso inaad garaacdo marka ficil kalaada xaaraan ahaa aad garaacday ogaanshala'aantaada lagu cudurdaari maayo taa waxaa laga qaadanayaa haddii qofkan qofka garaacay garaacu u banaanaa laakiin qofkan inuu xanuunsan yuusan ogeyn uu garaacayo tusaalahaan macalin buuba ahaa macalinka waaa loo yani u banaan inuu ardayga garaaco litadiib inuu ugaraaco edbin ayaa u banaan ilmaha yarkeeda waa qur-aanka la baraya malcamada waaya sidoo kale zawjka waa u banaan xaaskiisa inuu garaaco hadday naajisa noqoto dabeetna qofka muu sugeyn inuu xanuunsan yahay markuu garaac yar garaacay qofkii dee u dhintay ila wuu xanuunsanaa marka horebe xanuunkan muuse ku ogeyn qisaas markaa ma waajibaysa laakiin mag ayaa waajibaysa qiil ba wuxuu leeyahy maya masaladan waxaan soo tilmaanay waxa weeye qisaas ma waajibayso maxaa waxaanu la yimid wax muhliga ma aha su asagoo moodayey ma aha muhlig wax qofku u dhinta ma aha walow daraba hadduu garaaco qof xanuunsan jahil uusan ogeyn marado xanuunkiisa darban garaac yaqtulu dilaya almariida qofka xanuunsan wajh waxaa waajibaya alqisaasu qisaas baa waajibaysa waqiila waxaa la yidhi qisaasi waajibi mayso yushtardu waxaa loo shardiyaa liwujuubi lqisaasi qisaasi inay ka waajibto fi lqatiili qofkii la dilay qofkii la dilay qisaas inay u waajibto yani ka waajibto waxaa loo shardinayaa islaamun islaamnimaa loo shardinaya waa mase amaanun amaan baa loo shardinayaa fayuhdur haddaba waxaa hadur laga soo qaadaya alxarbiyu gaalkii xarbiga ah walmurtadu kii murtadka ahaa hadur baa laga soo qaadaya halkan mualif wuxuu ka guda galay ruknigii koobaad iyo ruknigii labaad oo ahaa atiilkii iyo aatilkii marka mid kasta shuruud buu leeyahay wuxuu ku bilaabay qatiilkii waa ruknigii labaad kii la dilay ka la dilay haddaba waxaa loo shardiyaa hal shardi oo ah inuu macsuum yahay macsuum maxaa loga jeedaa in dhiiggiisu uu xaaraan yahay in la daadiyo inay xaaraan tahay dhiiggiisa in la daadiyo oo macsuumu dam uu yahay marka qofkii muxuu macsuumu dam ku noqonaya laba midoo inuu muslim yahay oo islaamnimo uu qabo ama ammaan in la siiyo ammaan waa gaal laakiin waa gaal ammaan la siiyey oo seebuu gaalku ammaan ku yeelanaya saddex midunbuu ku yeelanaya caqdu dhimo jizyuu bixiyaa waa yahuudi ama nasraani jizyadii bixiya ama cahdi ballan baa naga dhexeeya axdii xabajoojin baa naga dhexaysa yahuudna waa mucaahad ama ammaan ayaa la siiyey waddanka isla waa gaal xarbi ah lakiin waddanka islamka wuxuu ku soo galay ammaan inuu ganacsiga usoo galay ama inuu diinta barto ama inuu arrimo kale usoo galay qof muslim ammaan siiyey qofkaa lama dili karo marka kaas waxaa la yidhaahdaa qof macsuum dam ah qofka muslimka waxaa ku so ora xadidka nebigu yihi alayhi الsalaatu wasalam umirtu an uqaatila الnaas xata yaquluu laa ilaha illa اllah waxaa la faray dadka inaan la dagaalamo ila ka dhahaan laa ilaha illa اllah faida qaaluu hadday dhahaan casamuu minii xaggayga waxay ka ilaalinayaan dimahum dhiigoodi waa maalma xoolahood ila bixaqihaa marka qofkii muslimka halka nabiga ku tilmaamay inuu yahay alayhi الsalaatu wasalaam nabiga wuxuu ku tilmaamay inuu yahay macsuumu dam macsuumu dam oon la dili karin dumartu wuxuu ku dhawaaqo kii ammaanka qabayna waxaa daliil qowlka ilahi yuhi qaatilu ladiina laa yuminuuna biاllahi wala biاlyawm اlآkhir wala yuxarimuuna ma xarama allah warasuuluh wala yadiinuuna diin اlxaq min aladiina uutuu lkitaaba xata yucطuu اljizyata can yadin wahum saakiruun kaasi waa jizyadii xataa yucطu ljizyata ilaa jizyada ka bixiyaan yani mar hadday jizyada bixiyaan macnahedu waxa way mafhum mukhaalafa in la joojinayo in lala dagaalamo gaaladii waaya qofka kale ee waxa weeye ammaanka lagu siiyey xarbiga ahaana in waddanka islaamka soo galo waxaa daliilu ah wayn axadu min almushrikiina istijaaraka axad gaalada ka mid a ah ku weydiisto faajirhu magangelye si xataa yasmaca kalaam allah waaya wuxuu ku yidhi wayushardu waxaa loo shardiyaa liwujuubi lqisaasi qisaasti inay waajibto fi lqatiili kii la dilayey qisaasta inay ka waajibto islaamu islamnima loo shardiyaa aw amaanun ama amaan baa loo shardiyaa haddaba taa maxaa ka baxay haddii labadaa la waayo fa yuhdaru waxaa hadow laga soo qaadayaa alxarbiyu gaalka xarbiga walmurtadiyu kii murtadka ah gaalka xarbiga ah qofkii dila ee dagaalka naga dhexeeyo waxaa weeye qisaas iyo maktabna kama waajibaysa hadar marka lu leeyahy waxa weeye wax ka waajibay ma jiro laa qisaas walaa diya walaa tacsiir wax ka waajibay ma jiro murtadkiina waa saas o kale kii gaaloobay ee murtadka diinta ka baxay qofkii dilaa waxa wey waa hadur dhiiggiisu waxa wey loo qisaasi mahayo loona waxa weye magna laga qaadi maayo xarbiga waxaa daliil waa ah qolka ilahi yuhi faqtul mushrikiina xayu wajadtumuuhum gaalada ku dila meel kastood ku aragtaa yani gaalada xarbiyiinta laga hadlaya murtadkan waxaa daliil qowlka nebigu uhi alayhi الsalaatu wasalaam man badela diinahu faqtuluuh qofkii diintiisa bedela dila uu nebigu uhi alayhi الsalaatu wasalaam waman qofkii calayhi qisaasun qisaas lagu leeyahay ka hayri heyrkii buu la mid yahay qofkii waxa weye qisaas lagu leeyahay qof dilay waxa weye heyrkii buu la mid yahayo qofkii qisaasta ku lahaa qof aan hayn hadduu dilo waa loo qisaasi qofkii qisaasta ku lahaa ee mustaxiqu lqisaas qof aan hayn hadduu dilo qofkaa waxa wey qisaasta lagu leeyahay waa looga qisaas maxaa yeelay ilahi wuxuu hi waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaana weligiisa maa sulaan la siiyey weliyulmaqtuul maa sulaan la siiyey awood inuu qofka ka qisaasto lakiin qof kale awood lama siinin waaya wazani lmuxsan zaanigii muxsanka ahaa in qatalow hadduu dilo dimiyun qutila waa loo dilayaa aw mase muslimun muslim baa dilay falaa loo waaya zaniga muxsanka ahaa waa zaaniga isagoo waxa weeye guur hore soo maray oo gabadhii la aqalgalay haddana zine ku dhaca kaas waxaa la dhahaa zaani muxsan ah waxa weeye in la dilo oo dhagax lagu dilo marka kaa haddii dimi uu dilo gaal dimi ah ayaa dilay waa loo dilaya maxaa yeele gaal xaq uma leh qof muslim ah inuu dilo ku tasallubo sinaba xaq uma leh marka waa looga qisaasayaa haddii laakiin qof muslima uu dilo looga qisaasi maayo maxaa yeele xaddii ilaahay ayuu oofsaday marka horeba dil baa ku waajibi lahaa qofka waa la dili lahaa marka hadduu qof muslim uu dilo loo dili maayo laakiin iftiaad buu sameeyey oo imaamkii ayuu waxa wey xaqiisii ku xadgudbay ilan imaamka xaq u leh qofka zaaniga ah inuu xaddii ka ofiyo marka maadaama imaamkii uu ka tallaabay xaqiisii waa la tacsiirinayaa laakiin lama dilayo anigii musanka in atl hadduu dilo dimiyu dimin qutila waa loo dilayaa aw mase muslim muslim baa dilay falaa loo dili maayo fi asax muctamad haddaan qabano wa fi lqaatili wayushtardu waxaa loo shardiyaa fi lqaatili kii wax dilay waxaa loo shardiyaa buluuqun qaangaadnima loo shardiyaa wa caqlun iyo caqli waaya halkan mualifku wuxuu ka gudagalay ruknigii saddexaad oo ah qaatilkii waxaa loo shardiyaa han shardi hantaas shardi mualifku wuu inoo ishaari doonaa qaarna qaarna si buu u caddeeyey iyo caqliga iyo mukaafa'ada saddexdaas si toos u caddeeyey laakiin labada kalena hadalkiisa lagala soo baxaya marka shan shardi baa loo shardaya shardiga koowaad waxaa weeye in uu baaliq yahay baaliq waa maxay waa inuu qaangaari yahay hadduu ilmo yahay qisaaski waajibi qofkii qaatilka ahaa caqli baa loo shardiyay hadduu waalan yahay qofka wax dilay laga qisaasi shardiga saddexaad inuu yahay multazim bilaxkaam axkaamta islaamka inuu qofka iltizaamay Eh, oo qof muslimu yahay ama udimi yahay ayaa hardi hadduu xarbi yahay dee xarbi laga qisaasi maayo soo inoo imaan doonta hadduu xataa uu soo islaamo shardiga eh, afraad waxa wey mukaafaa inay ka dhexayso qofkii qaatilka iyo qofkii la dilay inay isu dhigmaan oo iskugu dhigmaan laba shay islaamnimo iyo maya xoriyad iyo waxaa weeye eh, xoriyad iyo islaamnimo xoriyad iyo islaamnimo inay isku dhigmaan waaya hardiga hanaadna waxaa weeye in uu qaatilku uusan waalid u ahayn kii uu dilay inuusan aabba u ahayn ama hooye u ahayn waaya shantaa shardiga mualifka hadalkiisa waan ka qaadan doonaa wuxuu ihi wayushtarad waxaa loo shardiya fi lqaatil kii wax dilay buluuqun buluuq baa loo shardiyaa wa caqlun iyo caqli baa loo shardiya maxaa yeelay sabiga iyo majnuunka waa marfuucu lqalab qalinka waa loo kor yeelay suu nabigu yuri alayh sla slam rufica alqalab can alaa waaya waxaa ka mid ahaa can اlmajnuun xataa yacqil wa can الsabiyi xataa yaxtalim wlmadhabu muctamad waxaa weye wujuubuhu qisaaska inuu ku waajibayo cala sakraani kii sarkaansanaa inay qisaas ku waajibayso sarkaanka lagu sheegay waa qofkii waxa weeye shay uu caqligiisa ku suulaya isticmaalay sida khamrigii iyo daroogadii wix la midka aha dabeetana qof dilay isagoo sarkaansan ma laga qisaasaya oo nacam waa laga qisaasaya maxaa waa mukalaf waaya midda kale hadii la dhihi lahaa qisaas ku waajibi mayso waxaa ka laazimi lahayd qof kasta oo qof raba inuu dilo inuu intuu haraab muskira uu cabo dabeetana dadka u laayo waaya dariica baa laga dhigan lahaa dadka lagu laayo walow qaala hadduu dhaho qofkii qaatilka ahaa kuntu waxaan ahaa yowma alqatli maalintii qofkan aan dilay sabiyan ilma yar baan ahaa aw mase majnuuna mid waalan baan ahaa sudiqa waxaa lagu rumaynaya biyamiinihi dhaartiisa in amkana hadday suluudo asibaa carurnimadii waa cuhidan la ogaa aljunuunu waalidi kii qaatilka ahaa ee qofka dilay markii la soo qabtay la dabcan laga qisaaso ayaa wuxuu idhi maxaa ligu dilayaa markaan qofkan dilay ilmo yar oon qaan gaadhin baaman aha ama mid waalan baaman aha marka haddii ay suuroobayso caruurnimada ama dhallaannimadaa uu sheeganayo yuusan qaan gaadhin xilligaa uu qofka dilay hadday suuroobayso waxa weeye markaa laga qisaasi maayo laakiin waa la dhaarinaya waa la dhaarinaya dhaartiisaa lagu rumaynaya haddii waali uu sheegtay waali lagu ogaana xilligaa uu dilka geystay waa in lagu ogaana waxa wey asnaan waa la dhaarinaya laakiin haddii aan waalin lagu ogeyn dee waa been uu iska sheegay waa laga qisaasayaa haddii carruurnimada ayna ka suuroobayninna haddayna carruurnimo ka suuroobayninna oo nin oday uu yahay isagoo nin oday ah ayuu sanad ka hor qof dilay dabeetana wuxuu i markii aan qofkaa dilay ilmo yar baabaan ahaa cidi ka dhegaysan mayso waa laga qisaasayaa waaya walow qaal hadduu dhaho kuntu waxaan ahay yowma alqatli maalintii qofkan aan dila sabiin ilma yar baan ahaa majruuna mid waalan baan ahaa sudiqa waxa lagu rubinaya biyamiinihi dhaartiisa in amkan haddii suruudaa sibaa carurnimadii wadcuyda la ogaa aljunuunu waa lidi walow qaal hadduu dhaho ana anigu sabiyun haddaaban ilma yar ahay falaa qisaasa qisaasi ma jirto walaa yuxallafu la dhaarin mahayana qofkii qaatilkaaba wuxuu ihi iminkadan ayaaban ilma yar ahay see lii dilaya iminkadan aman sabi ahay oona qaangaahay waana suuragal oo ka suuroodaa markay saasaankiisaan eegno oo ka suuroodaa inuu ilmo yaryahay markaa qisaas horta ma jirto ma la dhaarinaya la dhaarin maayo oo maxaanu dhaarinayn maxaa yeele haddii aan dhaarinno dhaartiisa waxaa ka waajibaysa ka laazimaysa inaan sugno maxay dhaartiisa waxaa loo dhaarinaya in sibaahu dhallaannimadiisa la sugo hadday dhallaannimadiisa ay sugnaatana dhaartiisu way buraysaa maxaa ilmo yar yani eh, dhaartiisu asixi mayso waa marka dhaarintiisa waxaa ka laazimaysa inaan dhaarintiisii burino haddaan dhaarino waa ka laasimaysa dhaarintiise inaan burino waay saas darteed waba dhaarin mayno haddayba ka suuroobayso inuu dhallaan yahay saansaankiisi iyo daahirkiis haddaan egno waxa wey waan iska sii daynayna laakiin magti baa laga qaadaya de walow qaal hadduu dhaar anigu sabiin ilma yar baan ahay falaa qisaasa qisaas ma jirto walahi waxalif la dhaarin maayo walaa qisaasa qisaas kuma waajibto calaa xarbiyin kii xarbiga ahaa wayejib uu ku waajibaysaa qisaastii cala almacsuumi kii macsuumka ahaa wlmurtadi iyo kii murtadka ahaa ayay kuwaajibaysaa waaya kani waa shardigii saddexaad qisaas kuma waajibayso ku ihi xarbi maxaa yeele multazim biaxkaam maba ahaba axkaamta islaamka muna ilzaamin xataa hadduu soo islaamo qofka xarbiga ah maxaa yeele waktigii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam asxaab badan oo waxa weeye markii ay mushrikiinta ahaayeen intayna soo islaamin ka hor waxa weeye asxaabta la dagaalamay oo nabig ala slam iyo asabta la dagaalamay oo dad laaye baa jiray oo kadib haddana soo islaamay oo aan laga qisaasin waxaa ka mid ahaa waxshiy ibn xarb kii dilay xamze ibn cabdilmualib isagoo mushrik ah ayuu xamse dilay dagaalka uxud buu ku dilay kadibna uu soo islaamay lagamana qisaasin marka xarbiga qisaas laguma leh hadduu soo islaama hataa lakiin qisaasta waxay ku waajibaysaa qofkii macsuumka ahaa ama iimaan lagu dhowray ama ammaan kaas ayay qisaasi ku waajibaysaa waa qofkii muslimka ah iyo qofkii mucaahadka ahaa iyo qofkii dimiga ahaa iyo kuwaas waa laga qisaasaya qofkii eh, mustamanka ah intaabay ku waajibaysaa laakiin kii murtadkaana way ku waajibaysaa qof murtadah hadduu qof muslimo dilo way ku waajibaysaa maxaa yeelay axkaamta islaamka wuu iltizaamay bixitaankan uu ka baxay diinta islaamka waxba ka ridi mayso waxa weeye eh, eh, xukumkii islaamka ma ridayso waaya wuxuu i wa mukaafaatun wayushtardu waxaa la shardiyaa qofkii qaatilkaa ah loo shardiyaa mukaaa'atun inuu u dhigmo kii qatiilka ahaa ee uu dilay falaa yuqtal haddaba loo dili maayo muslimun qof muslim ah bidimiyin dimi loo dili maayo wayuqtalu dimiyun dimi waa loo dili bihi kii muslimkaa ah waa loo dili wabidimiyin dimina waa loo dili wain ikhtalafat haba kala duwanaato millatuhumaa diintooda haba kala duwanaato wuxuu ku yidhi shardigan waa shardiga afraad waa mukaafoo inay isu dhigmaan qofkii qaatilka aha iyo kii qatiilkaha ah la dilay oo maxay iskugu dhigmayaan laba shay bay iskugu dhigmayaan islaamnimo iyo maxay iyo xuriya alislaam waalxuriya waa haddaan si kale u dhigno waa in qofka majni calayhiga ah ee la dilay inuusan kaga hoosaynin qofkan jaaniga ah ee dilay kufri gaalnimo inuunan kaga hoosaynin ama riq addoonnimo inuu kaga hoosaynin waa inay ka sinaadaan eh, xuriyadda ama addoonnimada ama islaamnimada ama kufriga waa inay ka sinaadaan haddii laakiin qofka qaatilka ah uu muslim yahay kanuu dilayna usan muslim ahayn uu dibu yahay loo dili maayo qofkii muslimka ah ilaa saa ka sarreeye laakiin cagsi waxa weeye waa loo dili saa darteed wuxuu ku yihi qof muslim ah isagoo shardigaa ka cabiraya qof muslim ah loo dili maayo dimi muslim baa dimi dilay loo dili maayo maxaa yeel isuma dhigmaan mukaafa'aan jirin nabigu wuxuu uhi alayhi الsalaatu wasalam xadiiثii bukhaari wariyey alaa laa yuqtalu muslimuun bikaafir yaan loo dilin muslin gaal yaan loo dilin buu nabig alayhi الsalaaة wasalaam waaya wayuqtalu dimiyu bih dimi laakiin waa loo dili qof muslima hadduu dilo dimi baa qof muslima dilay waa loo dili maxaa yeele qofka muslimkaa ka sarreeya wabidimiyin dimigii dimi kale waa loo dili maxaa way siman yihin diinkiiba ka siman yihin waa laba gaal waa laba yahuudi ama laba nasraani wain ikhtalafat millatahumaa millatuhumaa xataa hadday diintoodu kala duwan tahy oo midna uu yahay yahuudi midna uu yahay maxay nasraani maxaa yeel alkufru millatun waaxida gaalnimadu waa hal diino waaya falow aslama hadduu islaamo kii dimiga ahaa ee alqaatilu ee wax dilay lam yasqud ilqisaasu qisaasi dhici mayso dimi baa dimi dilay dabeetana kii wax dilay ayaa soo islaamay qisaastii bay ka dhacaysaa may kama dhacayso maxaa yeele takaafu takaafuga aan soo sheegnay isudhigmaan qaatilka iyo maqtuulka waxaa la isu eegayaa xaal jinaaya markii waxyeelada qofkan u geystay markuu waxyeelada geystayna dim buu ahaa way isku dhigmayeen marka islaamnimadan uu dib ka soo islaamay waxa weeye takaafuli ma ridayse waa loo dilaya qofkii dimiga ahaa ee soo islaamay kii dimiga uu dilay waa loo dilaya walow jaraxa haddii uu dhaawaco dimiyu dimi wuxuu dhaawacay dimiya dimi kalu dhaawacay wa aslama aljaarixu dabeetana kii jaarixaha ayaa islaamay uma dabeetana maat almajruuxu kii la dhaawacay ayaa dhintay ada taa bay la mid tahay i hadaan abana wa fi suuratayni labada suuraba inamaa yaktasu waxaa qisaasanaya alimaam imaamkii bialab waariثi dhaxlaha dalabkiisa ayuu ku qisaasanaya wuxuu ku yidhi dimi ayaa dimi kala dhaawacay dimiga sidiisaba waa yahuudi ama nasraani jizyada bixiya yahuudi ama nasraani ama majuusi dimada bixiya ayaa waa la dimi wadanka islaamku nool dimi baa dimi kala dhaawacay dabeetana kii wax dhaawacay ayaa soo islaamay dabeetna kii dimigaah ee kale u dhaawacay ayaa dhaawac u dhintay taa aan soo tilmaanay may lamid tahayo taan soo tilmaana waa te waa ti haddii uu intuu dilo qof dimi dimi kale dabeetna uu soo islaamo waa isku xugmo waa loo qisaasaya waa looga qisaasaya maxaa yeele xaaladii uu dhaawacayay takaaful baa jiray dhaawacanna waa kii geystay geerida waaya marka waa loo qisaasaya tan dambe laakiin khilaaf baa ku jira waaya labadan suuraba labada suura waa maxay waa suuradii waxa weeye dimigu dimiga intuu dilay soo islaamay iyo suuradan dambe waa dimiga dimitu dhaawacay soo islaamay dabeetna u dhintay dhaawacii labada suuraba imaamka ayaa qisaastii fulinaya wuxuuna ku fulinayaa waaridka dalabkiisa oo muxuu sa unaya mualifku maxaa qofkan la dilay dimi weya waa gaal waaridkiisuna waa gaal saa darteed qofkan soo islaamay ee dimiga ah, loo gacangelin maayo qofkan dimiga soo islaamay loo gacangelin maayo kaa gaalka la ka qisaase waxa weeye sida caadiga waa wya in loo gacankeliyo o ka isaas asala ah. laakiin markan imaamka ayaa ka qisaasaya bialab اwaari waari markuu dalbado ayuu qisaasaya maxaa yeele waa la diidan yahay qof gaal ah inuu qof muslim ah uu gacanta ola tago walan yajcal allahu lilkaafiriina cala lmuminiina sabiila waa ku ilah yidhi waaya wlahar muctamad waxaa weeye qatlu murtadin murtad in loo dilayo bidimiyin dimi loo dilayo waa bimurtadin murtadki in murtad loo dilayo laa dimiyin dimi loo dili mahayo bimurtadin murtad loo dili mahayo waaya wuxuu ku yidhi murtad waa loo dili haddii uu dimi dilo nin murtadoo diinta ka baxay walciyaadu billaah ayaa gaal dimi ah dilay waa loo dilaya maxaa yeelay kan dimiga ahaabaa dhaama oo ka dhow kaa murtadkaa sababta wuxuu ku dhaamaa afar shay waa marka koobaade dimigu waa macsuumu dam murtadku laakiin macsuumu dam ma ah waaba la dilaya isaga waa marka labaade waxa weeye kan dimiga ah waxa weeye dabiixadiisu way bannaantay lakin murtadka dabiadiisu ma banaano ka dimiga ah waa laga guursan karaa hablihiisa laakiin murtadka waxa wey munaakaxadiis ma banaano in laga guursado waaya jiziyo waa lagu sugayaa kan dimiga ah laakiin murtadka jizye lagu sugi maayo waa la dilayaa marka afartaa shay buu ku dhaamaaba sidaa darteed hadduu murtad uu dimi dilo waa loo dilayaa waaya murtad hadduu murtad dilana waa loo waa lasu dilaya maxaa way siman yihiin laakiin dhimmi loo dili maayo hadduu murtad dilo dhimmi baa wuxuu dilay nin murtad ah oo diinta ka baxay loo dili maayo maxaa yeelay asaga ka sarreeya dhimmigaa ka sarreeya kan murtadka ah saan horey usoo tilmaamay walaa yuqtalu loo dili maayo walaa yuqtalu loo dili maayo xorun mid xor ah biman qof loo dili maayo fiihi ay ku sugan tahay riqon addoonnimo waaya mid xor ah haddii uu dilo mid addoon ah loo dili maayo maxaa yaele xorka ayaa ka sarreeya addoonka sidaa darteed takaafui baa meesha ka baxay takaafui ayaa meesha ka baxay ilahin wuxuu uhi alxuru bilxur walcabdu bilcabd markuu qisaas tilmaamaya ilahi wuxuu uhi xorka xor baa loo dilaya addoonkan addoon baa loo dilayaa xadiidna wuxuu ahaa bayhaq uu soo saaray laa yuqaadu xurun bicabdin xor loo dili mahayo ama looga qisaasi mahayo addoon addoon uu dilay wayuqtalu waa loo dilayaa qinun adoon addoonnimadiisa dhamaystiran tahay mudabronkii dib laga xoreyy mukaatabkii mukaatabka umu waladin iyo addoontii waxawey laga walad dashaday bacduhum barkood waa loo dilaya bibacdi marka kale addoomma ayagu waxa wey way siman yihiin hadday xataa anwaacdoo kala duwanta addoonkii qiniga ahaa ee waxa weye addoon dhamaystiran ah iyo kii mudabarka dib laga xoreeyey ee la yidhi haddaan dhinto waa xor baa ta iyo kii mukaatabka la kitaabay iyo umuwaladkii dhammaantood way siman yihin waa addoomo iaadkoodaba kala duwanaadan waa lasu dilaya barkood barka kale hadday isdilaan waa la skaga isaasayaa walow qatla hadduu dilo cabdun adoon cabdan adoon kale uma dabeetna cataqa u xoroba alqaatilkii wax dilay ama mase cataqa u xoroba bayna aljarxi dhaawacii inta udhexaysay walmowti geeridii faka xuduud lislaam islaamnimada oo soo dirisabay la mid tahay wuxuu ku yidhi addoon baa addoon dilay dabeetana kii qaatilka ahaa addoonkii wax dilay ayaa xoroobay ama addoon baa addoon dhaawacay dabeetana kii dhaawac geystay ayaa xoroobay intii udheaysay dhaawac intuu geystay intii kii u dhaawacay addoonka ahaa usan dhiban intii udheaysay buu waxa weye xoroobay oo xornimo helay taasi waxay la matay ka xuduud alislaam islaamnimo soo darisa yacni dimigii intuu dimi dilay dabeetana islaamay ama dimigii intuu dimi dhaawacay dabeetana waxa weeye soo islaamay kadibna uu waxa weye dimigii uu dhaawacay uu u dhintay dhaawacii ti mlmtmsle hadan soo dhaafaysay taana waxaan soo tilmaannay in looga qisaasayo taa horena bilaa khilaaf ta dambana cala aladhar tanna waa un sidoo kale waa looga qisaasaya waman qofkii bacduhu barkiyi xorun xor ah low qatala hadduu dilo milahu asagoo kale laa qisaasa qisaasi ma jirtoba qiila waxaa lidhi in lam tazid haddaysan ka badnayn xuriyat lqaatili kan wax dilay xuriyaddiisu kaa uu dilay xuriyadiisa haddaysan ka badnayn wajaba qisaasti way waajibaysaa qofkii mubacadkaa ah ee banna xorkaa ah, banna addoonka ahaa hadduu mid lamida ah uu dilo mubacad ah qisaas ma jirto waxayna qisaas u jiraynin maxaa yeele waxaa marka ka laasimaysa badh xor iyo badh addoona in laisqaabiliyo marka takaafu'i baan meesha jirin waatan soo maa midba badhna waa ka addoon badhna waa ka xor marka waxa weye laisma qaabilin karo badhka addoonnimada iyo badhka xorriyadda ah ayaan isqaabilin karin oo jus iyo jus baan isqaabilin karin saa darteed saasay ku dhacaysaa qiil ba wuxuu maya kan qaatilka haddiisa hadduusan ka xorriyad badnayn kanuu dilay waa laga qisaasayaa walaa qisaasa qisaasi uma dhaxayso bayna cabdin muslimin addoon muslim ah, wa xurin dimiyin iyo xor dimi ah hadda u fiirso laba qofoo waxaa weeye midba uu leeyahay laba sifo oo midna i kamaal ay tahay midna sifa nusqaan ifada nusaanta lagu kala mahay ifada amaalka oo labada nusaan lisqaabil mahay labada amaal lisqaabil mahay lasu khisaasi maayo tusaale ahaan addoon muslim ah ayaa wuxuu dilay xor dimi ah kan waxa weeye dhinac waa sifo wanaagsan buu leeyahay waa muslim sifo nusqaanna u leyahy waa addoon kanuu dilayna dhinac waa ka kaamil oo waa xor dhinacna waa ka naaqis oo waa gaal marka yani lisqaabil mahay labadaas sifae xunxun adoonnimada iyo kufriga isqaabilinmahayo labadaas sifa wanaagsan ee islaamnimada iyo waxa weeye xorriyadda laisqaabilin mahayo sidaa darteed laisu dili maayo maxaa yale fadiilo fadiilo kale fadiilo laguma kabo nusqaan fadiilo nusqaan laguma kabo waayo marka laisu dili maayo wadaa qisaasa qisaas kama dhexayso bayna cabdin muslimin addoon muslim ah wa xurin iyo xor dimiyin oo dimi ah wadaa qisaasa qisaasi uma dhexayso oo walaa qisaas qisaasi ma jirto biqatli waladin walad inuu dilo biqatli waladin walad dilkii qisaas kuma sugnaanayso waa insafal waladka haba hooseeye walaa lahu e walaa qisaasa qisaas uma sugnaanin lahu waladkii waaladkii qisaas ku yeelan maayo halkan laba masalaa ku sugan waana shardigii afraad ee shuruudda qaatilka inuusan waalid u ahayn maqtuulka hadduu waalid u yahay waxaan idhi looga qisaasi maayo wuxuu ku yidhi welad looga qisaasi mahayo waalidkii hadduu waalid uu dilo weladkiisa looga qisaasi maayo wain safar weladka haba hooseeye maxaa looga jeedaa hadduu xataa yahay inankiisa inanka u dhalay inanku sii dhalay inanku awowga labaad u yahay ama awowga saddexaad u yahay looga qisaasi maayo waaya nabig wuxuu yidhi alayhi الsalaatu wasalaam laa yuqaadu lilibni min abiih inankii lagoma qisaaso aabbihii midda kale waxaan tixgelinaynaa xurmada waalidka waalidku xurm buu leeyahay midda kale waalidku wuxuu sabab u ahaa waladkan in adduunka uu yimaado ayuu sabab u ahaa haddaba waladkii sababu noqon mahayo in adduunka laga kaxeeyo waalidkii kaana sababan fii wujuudi falaa yakuunu sababan fii cadamihi fuqaaduna waa cibaado quruxsan yani waalidkan wuxuu sabab u ahaa ilmaha jiritaankiisi haddaba waladkii sabab noqon mahayo in aabbihii la dilo adduunka laga kaxeeyo waaya taasi waa maslada koobaad maslada labaad waxaa weeye qisaas ku yeelan maayo sidoo kale waladkii waalidkiisa qisaas ku yeelan maayo macnaha inuu asaga dilay ma aha asaga muuna dilin laakiin qisaas uu asagoo xaq u leeyahay looga qisaasi maayo oo maxaa looga jeedaa tusaale ahaan aabbihii ayaa wuxuu dilay xaaskiisii ayuu dilay xaaskaana ilmo ayay u lahayd marka ilmihii baa dhaxlaya soomaha qisaastii hooyadood marka aabbahood looga qisaasi maayo aabbahood looga qisaasi maayo maaa qisaas ayagaa ku mutaystay marka sida aan ayagaba dilo aan looga qisaasayn qisaasta ayagu ay mutaysteenna looga qisaasi maayo sidoo kale haddii aabbihii uu dilo xaaska inankiisa looga qisaasi maayo maxaa inankiisa dhexlaya qisaastii ama bar ku yeelanaya qisaasti ugu yaraan waxbuu ku yeelanaya saa mar hadduuba qisaasti wax leeyahay waxa weeye aabbihii looga qisaasi biatlin walaa isaas ma jirto biqatli waladin walad inuu dilo waalidkii looga qisaasi maayo wain safla waladka haba hooseeya walaa lahu e walaa qisaas qisaas oma sugnaanayso lahu waladkii uma sugnaanayso waalidkiisii wayuqtalu waladkii waa loo dilayaa biwaalidiihi saas weyaan bikasri daal biwaalidiihi kuwii dhalay waa loo dilayaa dilo waxaa looga jeedaa waladka hadduu waalidiintiisa u dilo waa dilaya hadduu aabbihii dilo ama awogii dilo ama hooyadii u dilo ama ayadii uu dilo waa looga qisaasayaa maxaa yeelay wax haba yaraatee e waxa weeye xaq oo uu ku leeyahay asagu ma jirto mid midda kale maxaarimta iyo dadka qaraabada in la dilaaba ka xun inaad dadka kale ajaanibta aad disho marka waa looga qisaasayaa walow tadaacayaa hadday isla sheegtaan laba nin majhuulan mid aan nasabkiisa la ogeyn oo faqatala uu dilo axadumaa midkood fandur eeg in alxaqahu hadduu haleeshiiyo weladkii alqaa'ifu kii isriiqaanka bilaakar kii kale haduu haleeshiyey iqtasa qisas buu qaadanaya wailaa haddii kale uusan haleeshinin falaa qisas ma qaadanayo wuxuu ku yidhi laba nin ayaa waxay aan nasabkiisa la garanaynin ayay ku murmeen anaa dhalay anaa dhalay mid walba wuxuu anigaa dhalay ilmaha dabeetana midkood baaba soo boodayo waxaa weeye ilmihii buu dilay waxaan eegaynaa isriiqaanka midku haleeshiiyo ama waxaan u naqaana d markii labadooda d n gooda la baadhay ilmihii midkee ayuu nasabku haleelayaa haddii kii wax dilay mooyaan kii kale ilmihii uu haleelo ama isryaqaan halagu haleeshiiyo ama d n ega halagu haleeshiiyo marka ayada ah kii kale uu ka qisaasanaya maxaa yeel waxaa sugnaatay inuusan ilmahan waxba ku lahayn oo ilmihiisa uusan ahayn baa sugnaatay sidaa darteed waa looga qisaasaya haddii laakiin qaa'ifkii uusan haleeshiinin kii kale ee uu haleeshiiyo kan wax dilay amuusan labadooda midna haleeshiinin looga qisaasi maayo maxaa yeele markaa aabbanimadii kii kale mayna sugnaanin saa darteed looga qisaasi maayo waaya kama qisaasan kara kii kale de ila aabanimadiisa uma sugnaanin waa isagu dhale walow qatala haddii uu dilo axadu akhawayni laba walaalo ah midkood hadduu dilo alab aabihi walaakharu kii kale alum hooyadii uu dilo macan isku mar ay dilaan falikullin mid walba waxaa u qisaasun qisaas ayuu kii kale ku yeelanayaa wayuqadam waxaa lagu kala horraysiinaya biqurcatin qorituur fain ikhtasa biha haddii uu qorituurkii ku qisaas qaato midkood aw mase iktasa qisaas qaatay mubaadiran xaaliya mid degdegay bilaa qurca isagoo la qori iska degdegay iska dilay kii kale faliwaariثi اlmuqtasi minhu kii qisaastay kii dhexdaya waxuu xaq u leeyahay qatlmuqtasi kii qisaasta qaatay inuu dilo waase goorma ila muwari haddaana dhaxal siinin qaatilan qofkii waxa weeye qof dilay bixaqin xaq ku dilay haddayna dhaxal siinin weeyaan wuxuu ku yidhi laba nin oo walaalo ah ayaa aabbahoodii hooyadood bay kala dileen mar bayna isla dileen midna aabbihii buu dilay midna hooyadii buu dilay laba inkaar qabe ayaa labadooda waalid u heshiiye waxay dhaheen ana aabbaha dil ana hooyadaa dili isku marna aan dilno mar bay wada dileen waay labadoodaba qisaas ba isku yeelanaya midkooda midka kale qisaas buu ku yeelanayaa waaya ama labadan aabbaha iyo hooyada ha isqabaan xaaladaa la dilay ama yana isqabayn waaya marka qaatil kasta kii uu dilay waxba ka dhexli maayo marka maxaan ku kala saaraynaa midka marka horeyse laga qisaasayo qorituur baan kala saarana waan u qorituuranaa dabeetna midkii qurcadiisa baxdo ayaa marka hore he qisaastii qaadanaya oo kii kale dilaya dabeetna kii kale waxaa ka qisaas qaadanaya kan waxa weeye laga qisaastay ki dhexlayay ayaa ki muqtaska ah qisaasta qaatay waxa weeye ka qisaasanaya marka waan u qorituuranaa baan nidhi haddii midkood qorituurka baxo kaasaa qisaasta ka horreynaya o kale ka qisaasanaya haddii qisaastii uu fuliyo oo qurcadii uu ku fushado midkood ama uu iska degdegaba isagoon qurcadii sugin dabeetna kii kale uu dilo kii laga qisaastay kii dhexlay wuxuu xaq u leeyahay inuu he ka qisaasto kii muqtaska ahaa ka hore waa ismafcuul almuqtas min waa ismafcuul ka dambana waa ism faacil ism faacilka ism fcuulka halka sheegaya muqtas baa mid walba la dhahaya lakin waxa lagu kala saaraya minhu ayaa ka hore la socota ka dambana minhu lama socoto faliwaariث اlmuqtasu minhu kii laga qisaastay kii dhexlay wuu aq uleeyahay qatlmuqtasi kii ka qisaastay inuu dilo waase goorma in lam nuwari qaatilan bixaq kii xaq wax ku dilay haddaynan dhaxalka waxba ka siinin waana sida asaxa ah qaatil bixaq maxaa looga jeedaa qofkii qof ka qisaasta dhaxalkiisii ma yeelanaya walaalkaabaa maalan qof dilay walaalkaabaa walaalkaa dilay dabeetna waad ka qisaasatay ma dhaxlaysaa ma dhelays waa masle khilaafi ah, lakin qowlkeena muctamadka waxa weeye xataa haddaad xaq ku dishay qofkan muwaradkaaga ah ma dhexlaysid xataa haddaad aq ku dishay oo qisaasaad ku dishay marka saasaa muctamad ah waaya wakada waxaa la mid ah in qatalaa labadii walaalaha hadday dilaan aabbihii hooyadii murataban si kala dambaysay u dileen nafbixii midkood ayaa kii kale ka dambaysay walxaal laa zawjiyata zawjiyana uma dhexaysa isma qabaan waaya waa sidii hadda aan soo tilmaanay wailaa haddii kale u zawjiye u udhaxaysa labadii waalid facala aani kii labaad bay qisaasta ku waajibaysaa oo keliya faqad oo keliya tii waxay ahayd laba ninoo walaalo ah ayaa hooyadood bay isku mar dileen tanna waxaa weeye murataban bay u dileen midkood baa mid dilay kii kalena waxaa weeye uu ka dambeeyey ama nafbaxoodii baa kala dambeeyey waan eegeynaa ma wax awjiya udhaaysa labadaa waalid mise uma dhaayso haddaysan wax awjiya udhaay isqabin labadaa waalid waa sida hadda soo tilmaana mid walba qisaas buu kale ku yeelanaya haddii laakiin labadaa waalid ee la dilay ay isqabeen markii la dilay kan dambe ee labaad umaa qisaasta lagu yeelanaya ka labaad ee waxa wey dilka dilkiisu u dambeeyey ayaa qisaasta lagu yeelanaya kii hore qisaasta lagu yeelan maayo tan waxay u bahanta inaan suureeno tusaale ahaan walaalaha ayaa midbaa wuxuu dilay aabbihii kii labaadna wuxuu dilay hooyadii waaya kaa aabbaha dilay aabbihii horta waxba ka dhaxli maayo maxaa yeelay qaatilku dhaxal ma leh hooyadii dili doona iyo intaanu hooyada dilin asagii hooyada waxay dhaxlayaan hee dhiiggi aabbaha waaya dabeetana markii uu kii labaad uu hooyadii dilo kii hore ayaa dhelaya maay hooyadii dhelaya dabeetna hooyadii wayaab ka dhelaya waaa ka mid ah dhiiggii he aabbihii uu dilay isagu dabeetna kaa isaasti way ka dhacaysaa kan dambe ayay isaasti kuwaajibaysaa waat soma ml isku noqonaysa marnabaan kuso celin laba nin oo walaalo ah ayaa midna wuxuu dilay aabbihii kii labaadna wuxuu dilay hooyadii laakiin kii hore markuu aabbaha dilay aabbaha isaguma dhelaya wadanka somalilan waa qaatile laakiin walaalkii iyo hooyadii ayaa waxay ka dhaxlayaan dhiiggii aabbaha ayay dhaxlayaan dabeetana kii labaad markii hooyadii uu dilo dhaxalkii hooyadii ayuu kii hore ee aabbaha dilay dhaxlayaa waxyaabuu hooyada ka dhaxlayan waxaa ka mid ah dhiiggii aabbihii uu dilay asagu aabbihi asagu dilay dhiiggiisii ayuu ka dhaxlayaa saa darteed marba hadduu dhaxalkii wax ku yeeshay qisaastii wa ka dhacaysaa qisaastii bar hadday dhacdo ma ma qaybsanaysa qisaas ma qaybsanto bar hadduu dhaco bar kale uu dhacay int kalena way dhacaysaa saa darteed kii hore qisaas lagu yeelan maayo kii hooyada dilay eel dambe ayaa qisaasta lagu yeelanaya manhaajka waxaa ku jirta masaa'il cajiibao maskaxda furaysa oo fiqiga waa sida gebigiisa waa noocaas fiqigu qofka fiqiga waxaa loo bahan yahy masale kastoo la weydiiyo inuu maskaxda wareejiyo o xagga iyo xagga ka eego dhinac walba ka eego marka waa sidaas waxaa lagu yihi kusoo celina masalada si guud aan usoo dulmar wuxuu yihi walow qatala haddii dila hadduu dilo axadu abkhaweyni laba walaalaha midkood ayaa alaba aabihii ah dilay walaaharu kii kalena umma hooyadii buu dilay falikulli mid walba waxaa u sugnaaday qisaasun qisaas wayuqadamu waxaa lagu horumarinaya biqurcatin qurco marka haddii labadii walaalahana la dilo labadii looga qisaaso labadii aabbihii hooyadii ayagu ay dileen labadoodana iska qisaastaan oo midkood mid kale looga qisaaso waxaa weeye reer dhan ba halkaa ku mandhay reer qisaas ku daba go-an waaya fain ikhtasa haddii uu qisaas qaato biha biqurcati qurcada midkood ku qisaas qaato oo mase mubaadiran oo midkood uu degdego oo markaa asagoo degdegaya u qisaasto faliwaarit اlmuqtasi minu kii laga qisaastay kii dhexlayay waxaa xaq u leeyahay qatlu lmuqtasi kii qisaastay inuu dilo in lam nuwarithu haddaasan haddaynan dhaxal siinin qaatilan mid wax dilaya bixaqin xaq ku dilay haddaynan dhaxal siinin weeyaan waana sida asaxa ah wakada waxaa la mid ah in qatalaa haddii ay dilaan maxaan saa u lenahay in lam nuwarit qaatilan maxaan u lenahay maxaa yeele haddii uu dhaxalkii wax ku yeesho qisaasti ka dhacaysa maxaa yeele waxyaaba ka dhaxlay waxaa ka mid ah dhaxalkii he waaridka kii uu dilay dhaxalkiisii wax ku lahaa kan uu qisaastay marka mar haddaan dhahno waarid bixaq waxa wey dhaxalka waxbuu ku leeyahay de waxyaaba ka dhexlay waa kamida ah kan uu dilay qisaastii dhiiggii qofkii uu dilay dabeetana qisaastii way ka dhacaysa makada waxa lamid ah in qatalaha haddii labadii walaal ay dilaan labadii waalid ay dilaan murataban si kala dambaysa walxaal la zawjiyata zawjiyaysan udhexayn ilaa haddii kale oo zawjiye udhexaysa oo labadan isqabeen la dilay facala thani kii labaad un bay qisaastii ku waajibaysaa faqad oo keliya wayuqtalu waa la dilayaa aljamcu kooxdii waa loo dilayaa biwaaxidin mid baa loo dilayaa waaya koox hal baa loo dilaya hadday isku tagaan maxaa lagu wadaa dad koox ayaa hal qof iskugu tegey way isla dileen toban nin baa nin iskugu waa loo dilaya tobankiiba waaya xataa hadday meel kasoo wada tuureen ama waxa wey toorin ku wada dileen ama bur ku wada dileen waa loo wada dilaya waayahay waxaana taa daliilo ah xadiidkii maalik uu wariyey in cumar radi allahu tacaala canhu loo keenay qadiyadkiis shan nin ama toddoba nin riwaayada labada waa la wariyaa oo waxa weye nin iskugu tegey oo dilay si xilada ku dilay iyo dhagar meel aan laga arkaynin dabeetana wuxuu i intaba waan ka qisaasaya bu sd cumar radi allahu tacala canhu low tamaala ahlu sancaa calayhi laqataltuhum bihi jamiican ree sancoo dhan haddi ninkan isku digi lahayn waan u dili lahaa buui sa darteed intiibuu u dilay kooxdii dhannayd buu u dilay wayuqtalu kooxdii waa loo dilaya biwaaxidin hal mid waa loo dilaya midda kale waxaa aan saw leenahay haddii aan dhihi lahayn hal qof koox dhan loo dili maayo haddaan dhihi lahayn dee kooxdaa ka badan waxaa ka laazimi lahayd qof kasta oo raba inuu qof dilo inuu laba saddex qof soo kaxaysto oo markaa ay isla dilaan si uu maarata qisaastii intooda dhan uga dhacdo marka dariicay noqon lahayd lilqatl qawaacidda fiqigan waxaa ka mid ah sadd dharaa'ic waxyaabaha dee xaaraanta lagu banaysanaya in la awdo oo la xidho wliwliyi weligii wuxuu xaq u leeyahay alcafw inuu cafiyo can bacdi barkool calaa xisatihi xisadiisa inuu ka cafiyo qaybtiisu ka lahaa min adiyati makti biictibaari ru'uus iyadoo madaxyadii la eegayo waxa weye weligii wuxuu xaq u leeyahay buu ku yihi inuu dadka jamaacada kooxda ee qof iskugu tegay inuu bar uu ku cafiyo mag inta kalena kisaasto toban nin bay ahaayeen oo qofba iskugu tegay way dileen weligii maqtuulka wuxuu xaq u leeyahay inuu hanna uu dilo hanna uu mag ka qaato waaya hanta uu magta ka qaadanay marka magta see loogu qayban toban bay ahaayeen qofna way dileen marka boqol geela ayaa ka waajibaysa boqolkii markii toban loo qaybiy qof kasta waa kuso hagaagay toban neef marka anta soo hadhay min toban neef ayuu ka qaadanaya konton neef sidaa ku qaadanaya hantan kalena uu ka qisaasanaya hadduu doono weyn saas aq buu ley inuu sameeyo inuu badna uu dilo badna ma ka qaato welin weli weligii uu aq u leeya alcafwu inuu iska cafiyo can bacdihim jamaacadaas ninka iskugu tegey inuu bar iska cafiyo oo muxuu ka cafinaya calaa xisatihi intuu ka laha min adiyati magti biictibaari ru'uus isagoo madaxyadii eegaya halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam wsala allahu wasalam cala nabiyina maxamed